mayso filafix mana laa allahu akbaru maya laa allah laa akbaru allahu maya waa dhiwaa laa allahu laa allah laa akbar allahu anoo miga halaaday maxaa yeele tudura madhibino laa akbaru allahu waa dhibaa waa dhibaa laa taduru ziyaadatun tamnacu lisma ma inoo imam dhawan hadda laa allahu akbaru laa akbaru allahu akbar allahu akbar allahu maya macnaha waa dhigaa lafdigaas oo nabimigaas lolimaada akbar allahu waa dhigaa cala saxiixi mana qabano waa dhigaa qowlka saxiix haddaan qabano waman cajaza ninkii ka caajiza oo dhawaaqii allah barta ka caajiza dhawaaqeedii ka caajiza waa ku warmi karaa yani usigoo nin hadlaaya waaye laakin takbiirtii luu waramo oo luu dhawaaqo iska caajizi carabi isku keena iska caajizi lafdi carabi in isku isku keeno isku caajizi ka caajizi ama damiin waaye ma baran karo damiin waa ka xiran waaye maskaxdaa ka xiran ma baran karo yani takdiirta waa magaciisii yani mal imaan kara ardood tacalumna waktiyaas uma fiireysa maaa damiinba haddan barakaba markaas tarajama waa fisiraa waa fisirtaa yani tarjinta ahjaajka ma jiro asaxana waaye adbar takdiirta wax madniinki wax asal imaha بأي لغة شاء لغة هند لغة باكستان لغة يعني تايوان لغة إنجليز أي لغة هذا مدينته دي ويعني آه يعني أخذناها أتبعناها هذه سريان أسيقة إلى تعين يوسف أسئلة ما كرا حديث الإمام العبراني إساس له معيالي سريان إعبراني وفي في معيالي تتكتين مرجل بأهاد injiil qur'aaniga soo degay tooraad cibraaniga soo degay bacdigood waxaa ku xiga saadixigii ola waaye kursiga sacuudi yahay hindiya hindiya yahay calaa kuli xaal ibn abi xaniifa yani ku kali ahaaday ninka yugaaka taaqaadika naftiisii inay xusirto inay u banaan tahay abi xaniifa ku odhay expertna waa lahaa expert wajaba waxaa waajiba atacaluma waa waajiba khushuca ku waajiba cala lqaadiri subana salawaat اllahi wasalaamu alayhi waytacayanu cala allahu akbar haddaba waxyaa nabiga waxaas aasa allahu alayh wasalama salaada waan ku gadaay allahu akbar si laku ogaadi aan alaku ogaadi haddii hadka oo musaliga allahu akbar asixomin asiraan wakala asiremaad salaadiisi ma xormayso ma unsamayso haba matareyso waxaa la doortay laftigaan oo jalaalada ah aa la doortay oo allahu iyo akbar ala doortay asmaada dhan waa laga soo doortay waxaa iga ku jira asir min asraar illahi waa ku jirtaa min sir illah amaan ku qorsoon shuruud <clears throat> yaalbadan ay leedahay waa soo marnay waxada dhibana ma aha <clears throat> insha allahu kitaab minhaajka markii aan gaarno kitaab baab ljamaaca baabu salaat ljamaaca insha allahu fiican an arki doonaa maxaa yeelay masala macnaha waxa waaye haddaa shuruurday kamid tahay kusabtaa haddii adil ma'muum aad tihid yani waxaad ku timid imaam oo rukuucsan aad ku timid imaam oo rukuucsan oo rukuuc kujir aad ku timid bacdi allahu akbar aad tiri taas yani waxaad niyaysati facayd allahu akbar ulajeedada yani hadday tahay allahu akbarka hore waajib inaad uwadid ki waajibka aheed kan kale oo magaciisa rukuucaad galiis oo hoosabane salamaan sunna aad ulajeedid allahu akbar yani takbiira waxaa keeni tan waay si hore waxaa uwadaa waajibki waxay wadaa ixraamka wujuudkeeda inuu ahaa salamaad oo yani adkahe rukuucaas oo ku jiraad ku xeratay rukuucaas ka soo baxay kan kale waaan tii lambadii allahu akbar soo bashiicel maakaa allahu akbar abujerka taaga si lamaan marki rukuucaysid allahu akbar kan hore waajib waaye si lamaanna suna waaye kan oo rukuucaas rukuucaysa suna waaye sunaad ula allahu akbar kibaarshadaas haddii hal mar aad keentid yani aad u keentid inaa waajibkii sunadii bma yani ay ku noqoto ay ku ahaato lamada basi bilaabkadiad laakin miyaa waxaa tiri lamada basi sunad ood oo rukuuca rukuucaysi iyo si jooga kuxerataysa hadda layaa camal waaye yani oo hal aska dhigtid oo niidaana ay tahay tan waajibka iyo sunada isku mid akuu noqdaane hataan la akuu oosato akuuna hoto waada maxermayso tadwaa mahadka galaa taqdiirooda taqdiir hadisulimaado oo waajib asuniyeesto kii hoorashada oo kurukuucaayey waxdaas uniyeysanin oska hoor kale si iska hiraac dhibaata rukuucaadku galaayo iblaa waajibka waxaeed allah marka joogaas ku xero harisa dutaagi salamaad yani haddii waxta aan asniyeysanin oo sunno iyo waxba asniyeysanin oo saa iska hoobto sid iska hiraa salaad soo asceysa hadii waaa la diiday hasoo kaliya sida hilib waxaa sida lamadood ba kuu noqoto si waajibka ahayd i sunadiisi ahayd kalada salligaa kuu filmaasa taas ma maxaa laga rabaa yani ixraamka xerashida asinsibaarta waajib waaye rukuuc asinsibaartana sunna waaye hadii lamadoodii haltakdiir keliya oo yani magaciisii ah, ku haadaan lamadood umiyeysu asiraa takdiirtu intiqaalaadna yani xukuunahata kan kaligeed xukuunahata salaadii maguntamayso maguntamayso cajaza an tarjama waxa waajiba alhiri tacaluma waajibayha dartoo in qadar hada iwaado markay awoodi karo inasbata ama il waaa nafligii aguntama aguntama fardi oo ku jira waa kila shuruudi iyo iyo iyo xoogaa laasanta fardi waa lahayd lahayd maxaa lyii laa tdri jihatan laa tamnac اlsma allahu akbar ku camal marka sxirahaayo waxaad ku xigtay allahu akbar waa ansaxaa waxaad ku xigtay matalanba waxaad ku xigtay haddana allahu jaliilu akbar waa ansaxaa wsali sada dhri lah raxmaan akbar o allahu raxiimu akbar kaa kuli amase allahu caza wajala intaasa sheegnay waa ansaxaa intaan badan asijiriyo allahjaliil akbar wax ka badan asdoodono asijiriyo asraaraadiyo malagarayo haadintoodi maraaraadihaayo sifaadaan hadii wax ka badiyo ama sifaada asbad allah raxmaan raxiim asira oo bacda asbal allah bacdileedi allah raxmaan raxiim asbaru baasab anfixi maayo maxaa la dheeraadi la asbaro allahuma waala diidi la akbar allahu maxaa loo diidi abarkii oo allahu ahaa as hormariyey mubtadacii abarkii oo akbaru ahaay aas hormariyey mubtadacii oo allahu ahaayna waa gadaal mariyey wamataraayo wajiza waa dhigaa marka ninka musaliga ah intaan yani wajaba tacalum qadara hadii waxbaro karo oo barasha aswaago inaad dabta akuwajawaa cufana waxaa la sameeyaa rafcu yadayhi ninka musaliga ah waxaa la sameeyaa rafcu yadayhi lamadiisa gacmood korweydoogi korwala la sameeyaa bitaqdiirihi taqdiirkiisii fiilaydi taqdiirkiisii fiilaydi gacmaka inuu kor uqaado ala suneeyaa suna wuxuu ahaay ijmaaca ku dhacay walow afadhi walow adiifa lamadaa gacmaa inaad kor uqaado suna waayo macfarahoodii xadiihi kidayhi lamadiisi garbood مqاabilkoogii inuu kor uqaado يسم رفع يديه في تقديره تقدير شديسي تقدير الديسي koryoodi gacmihii koryoodoodaa la sumeeyaa ninka musaligaa kor uqaado xaadiya ninkii bayhi lamadiisi garbood qaabilkoodii inuu kor uqaado ala sumeeyaa cumar xadiiskiisa radi allahu tacaala canhu annahu sala allahu alayh wasalama kaana ahaa yarfac waa kor qaadaayo duhlan xagga rujuuhi salaada makasxorhaayo saasa fiiri jiri xadiiskaasi waa la suraacay xagga minkibayhi macnaha waxaa la wadaa xagga minkibayhi farahiisi atraaftoodii dhowhiisi moo u koreeyo inaad qaabilo afku abaaro inaad qaabisho mee afku abaaro lamadiisi tuuloodne yani dhawagiisii labadooda shex makuaan inaa yani asxaabishiyaa la wadaa lamadiis ayaa cawne waxaa saabilihaa garbaysi manaha usalii farda subxi lilahi tacaala allah marki allahu akbar rakaani ahaado inta lamada suur inta aqaabisanaadaan faraha dhigana koray aqaabisanaadaan kuwaana garbaa taas aqaabisana waayaahi barkeed waxay dhihi jireen yani ah waxa waaye ninka faqiha ah waxaa lagu kasaa salaad xabashadeedi maxaa yeele almuminu hum salaatin xaashiun ilahi madheyno anaa khushuucsan tiirkunabaa kaasuna waxaas kutugtay dadaalisa khushuucay kamid tahay xabashadeedi maxaa suna laga dhigi inaa ka toosaanay dhahaa toosaanay dhahaaya koos toosaan laska dhahaa kulli suna ma aha aaa sunada waxawaaye sunada laga soo arki sala allahu tacaala alayhi wasalama oo yani hadiinki behi maxaa lagaa farahaan darafyaalkooda dhika marka u koreeyo inaa ku abaarmaan siwilkana lamada cadiin oo dhaga cadiintoodii ah saxmatay udneyaalawaaye inay ku abaarmaan waaxadana dusheeda inaa inta adato garbaha sali saasaa dhahaa aaan leedaha suna waa kadhextega yani saasa masaaixda waaweyn darteed ay dhihi jireen yani ninka sakiga waaa lagu cibaadaha kooga salaadiisi halsida lagu cibaadaha hadii sakig yahay hadii kaleeto hadas ahaan hata asbaaf waxyaala nin sunadii katayahay sakiig ma waxaa lagaa waxaysu baray hana fahimaado walasaxu rafcu kordiis ma ictidaahi وأصح غير كثير بدن رفع ورفع اليدين لما يجعل قريب رفع المصلي مع ابتداء مع ابتداء التفكير تقدير تقدير تقدير فيه يعني بالله واري مع واري أنا واري أنا قريب واري أصح كل كان بعدين هو سبيل تاواري ويجب قرن النية بالتقديرة وحول يكفي بأوله ayxoogno yani demiya yani waay yani takbirashada yani waxa mqaalana xaqiiqiya xaqiiqa istixbaar curfi amadadaha sheekheya walki abuba xafid abr mubaarak ahaayo waxaa la jirta isagoo bargaa sheeka oo casri ahaayeen magaciisi cabde iyo magaciisi mcuud baqay mxuu maaalqaadir ani adeeri afkiis afkiis maoojiisa uhiye maanta jaamaca kuga adiyeysa sheekana sheegaysa ku adiyey as ku adiyey tanas yani tajibu mahani qanuniyati bitakbiirati muqaarana cursiya iyo muqaarana yani xaqiiqiya iyo asku adiyey habaykana ima haysaan atishaa askari taqsiirtagi arnacoo saacibna waa ahaayeen yani sheekaadana halakaas waan tabaarakiisa iska ahaayeen hadda hadda ani waa taqaanin adkiisa waaye maalmuxuu baldiyaalkan jooga saqanaada waa farasmano farasbaa kasiyan qaalina loo saab almuha adkiisa malusamiin qaalina لكن فرعانين كده غاب يصحي فرعب يصحي حمر يصحي فرعانين كده بعدين بعد كل شيء saahdu saafki kan bini aadam sa wax yeeli karaan maaha hadday tan inaahaysa bini aadam iwaad ma aha istacdaar xifki istacdaar xaqiiqi yani alcawaaya allaahda hamzada allahu waracda asfarta baxdoodii istacdaarka xaqiiqiga cawaaye in la keeno arkaan salaasan inoo kutakaysan la qiyaamkii allahu akbarkii saba inay tahay waxaa dhan saxaadirso marki allah lesid iyo asar inta udhaxeys qalbiga xada isku haada kowjanasaas abbaskusa asirid afaran oo baadna wa ahay bacdi asiri sahan shiyaan bacdi asiri saan ma aha ayadu dadka waasaan bini aadamka dhan waadi ayaan waa dadka mangaaba salaad ma katagaa hadii dhisaan ay tahay oo salaadan dhisaan laga wada baxayna aan iskudhaafaydihayn bacdi asinka afara waxna waa asir asir waa ajiri kumacdii arbaciin kas korka ahaana arbaciin kas wacdi jiray kaska ka fadnaay ini koo diinay bacdi asiri asiri bacdi waxaa ku fiican yahay yani sababkii rajac iyo wacdi kan bacdi ad kadhiginaysa maxaa yeele dadkii salaada kafiigaya waa kutagaayan salaada خوفي رجل خوفي رجل كوادي dadka hadda khasuusan dadka awaaji baahan waqtiga balajoogo khoof badan loo wacdi lamada allah din laga dhigaa khoof iyo rajac ilaah raantiisi ka dhiga camal sana kulli khof iyo rajul markii lasoo cushi damo lakin ma lasoo cusha intama خوف iyo rajul tarhiib iyo tarhiib aa la yidhaha هذا فهم سيدا كان حتى بعد بعدين معه في عام ولا وقدام عليهم يعني في ثلاثة وحلا رابع وليس ما يصبته نص ابن عطاء يعني علم ذات بس أقوى بطة هذه من بعد كده برسم مع مسائل برسم بعد واحد بعد كيس بعد بعد هذا كده badi waaa rabaa asaga inaa ka afwaraysaa arinta afwaraysaa oo abubakar yani aad u bakli sahweydiyaagaasi fanaanin abaa fanaanin afkiisa waa fanaanin waa jeclamaya jeclaaya fanaanicooda lamada iskaxaayahan hataa kitaabka manhajka marka sheekha kamid mihaay sheekha waas ay jira siri lama fanaanicooda cajis geliyeen maxaa yeele waxay jireen siri sheekna ay kutubni aadaana mala arsada waayo ay jiranaysa sheekh hadiyaa kutagaysa markaas jireen ay hireen boqol kiyaal oo laguhaayo ay fahmideen waxay ireen dhan asunoo jooy maaa ki yaalade bal ahriyahayo fadalsinbaa maaa gayaa hataa anigu sii gaarsiiya ayaa yaa faatin musaafir gaarsiiya subxaan allah aa hadii la xadiidiyo masjid waxaa waajiba xamidnimo tawhiida xariirkeeda waajiba kutakbiir takbiirta lala xamidiyo waquula waxaa la yihi yafsir xasaafiya biawalihi yafsir xasaafiya xamidnimati niyada xariirkeeda asaafiya biawalihi biawali takbiir takbiirta awalkeedii in lala xamidiyo maanooyinkaas takbiirat iyo lala xariiriyo maxaa yeele arkaanta ti u horeysi waaye ayalkeed hsimaada waaye ilaa akrka loo gaaro shahii shuhuud nikaax oo duurkiisi aswaaj waaye shuhuud nikaaxa shahiidata aw nikaaxa amarg hayaan xuduurkeeda aswaajbaa u kale ilaa askala maada ninka nikaax shahaadka maqday waxaa lagawaa waajib ku ah lamada shahaada lahera oo markacd ilaa aska dhamaad nikaax lagadoo caqdi aska dhaco ajuuban tana waxawaaye iyago inay xamid sameyto allahu akbarta niyadeedii ilaa ay ka dhamaato takbiirta ay juurkaa la rabaa dol waxaas leeyahaa qarnihaa habeenkeeda biawaliga waajiba ilaa aakhiri ma waajibo saas maxaa yel ay fardiga salaada yani tan oo asbarta allahu asbarta fardiga u horeeya waaye oo salaada fardiyaalkeeda kamida imaamu gaalka ma atal hawa buaaraan biyaha darisahaya waxaa istaal kayfiyadi muqaar lama ojiyaa ku jira niyadaas bilaawaa qalbigas bilaawaa markii tasbiirka bilaawaayo inaniyada hadihaa la usalli farda dawri qalbigaas ku jira anti afka lagu dhawaaqin ilaa asabado qalbiga allah akbar ilahay karamaato niide inay joogto aan rabaa amadaa ku haya asxaabu niya maha bacdi ira kala soceysaa waxaa ila soceysaa qadameedi takbiiri yani qarni xaqiiqi iyo qarni macnaa curfi ah iyo qarni xaqiiqi ah istixdaar xaqiiqi ah istixdaar curfi intaa hayaan maxaa la yihaha istixbaar xaqiiqi istixbaar xaqiiqi waxa waaye salaada iyadoo kala badaxsan arkaanteedi dhan asoo xaadirsasid waa istixbaar xaqiiqi la yihaha yani arkaanta zawaatedeedi iyadoo mufasar ah oo tafsiil tafsiilaha hal gooni goona inaa soo xaadirsado huruwada asoo xaadirsado taasa hadii akriskooda rugni waayo xaadir soo rukuuci rugni waayo xaadir sado yani sujuudkii xaadir waayo arkaanti dhanaan awalkii laga bilaabo arkaanta awalkoodii ilaa akhirkeedii inaad qalbigiisii markii allahu hamdigeedi asdhahaayo racda u dambaysa akbar inta u dhaxeeyo ina alaas arusaan lawa alasan u arusaan lawa aframacuuba rasuulkii asdhahaayo waan kisu waa asdhaatay kan bani aadam hadda usuulkii maanta shantii utaagan salaad adiga ahaan laho isootaan ujira halken duna waxaan leeyaha istixbaar caqliyaa lirahaa istixbaar caqli kaasi waaye istixbaar curfi na waa jira istixbaar curfi waxa waaye iyo istixbaar curfi istixbaar xaqiiqi iyo magaciisi qarni xaqiiqi iyo qarni curfi intaa ma ahay urfi waxa waaye ninka salaada faradigeedi jumla ahaan dub ahaa asjirto urfi kalaaho jumla ahaan amakiliyeysin salaada qalbiga ku jirto kulligeeda wada jiro allahu akbar tiraaniida ida ku jirto allahu akbar hmm, waxaa la yidhaha ixtiraam qarni xaqiiqi qarni xaqiiqa tiile marti allahu adleyeysid shay walba intaad akbarka gaartid inaa yani lamadaa dhexdoodii iska saarnaadaan halrabaa taas diidi waa culus yahay bini aadam wax iska bixi kara ma aha qanu xaqiiqi bacdulistixdaar xaqiiqi ah markii yani oo dadka daatadiisii awal aakhir adoo oo mm, wax yani ood wadati kulli haasatid aan raad oo xaadir isku aadisa qalbiga intaas aani الله أكبر تفأذن جاء تمام قرن حقيقي على كل حال كل ودي أشكل معها يعني كافلة واحد بعض الاستحضار العقلي هو مت... نحكمه إلى مكة وحكمه إلى قرن عرفية استحضار عرفية استحضار قرن عرفي وعواية بعض الاستحضار العرفي بعض الصحابة قد وعلى حادثة yani salaad dujub ahaan inaad yani dukaduwaas qalbi xaasid salaad inaad dukaduwaasid oo afkaantaan waxaan kulli qalbigaan inti nabi farda leys intaan salaada ay kuxaadis ahaan biljumla ahaan lama lahel hawsa istixbaar kursi ha hadda salaad jumla ahaan tawba ah ay atuu jumlayso adoo yani haddana xaadira hadda asalaad dhan jumladiyadi aad tiri allahu akbar salaada gurigadeedii wujuudu nadaadii iyo qalbigaada kuhadasid allah bartiraay waa istixbaab curfi iyo yani waxawaaye istixbaab curfi iyo magaciisi qarri curfi waaye waaa leeyahay ninkan kaasi laga helo marka laleeyahay waftiisi awalihi biawal maqduuri allahuba oo la xadribiyo intaas waaye sheekh namaadi taasaan sooqtay salaadii ansixi salaadiisa ansaxday saxdaas ah ninkaas ismahmoodo iswaxaadana salaadkida diidan mufasalka lahayn salaada asjidaayo ninka kudhastan haweenka fadla dowri allahu akbar haasay qalbi nafsitiri asanad xilin intaas waxaadan aado yani waa istixbaab ufiya xaqiiqi maaha iyo qormi ufiya liraa xaqiiqi maaha ixtiraamna waa liraa qabri waa liraa buxaarana waa liraa lamada baa liraa qarana yaxrumu baab nasara ma ilays qarana yaxrumu kaanaan waa mudaariceed sheekh nawawi intaan was doortay imaam xaramayna waa doortay imaam ghazalina kan waa yakfi biawalihi ay doortay اختارات النواري معنوي اصولك وان شاء الله وان ايش بينا اذا جيت يعني اه يعني المتعلم ليس دي على عاصر تاسم اختارات نواري لكن كم تاس معها فوقع قيلة بأوله ضعيفة ولكن تجهزون دورتهم دورتهم بأوله أساسية أول تقدير الناس مين الحريريو فقدير نويت فرق الخير الله نويت صلى فرق الظهر الله الله أكبر إخوتي نويت فرق الظهر الله الله أكبر ما تعالى الله أكبر قلب الفكر وحديث الله أكبر الخدف الذي قلب حتى mana xarameyn aa doorti mana waa doorti man cigaal waa doorti cilmi waaweynaa doorti oo ilaahay doorti waxay ku tageen dhammaantoodii ixsaanu qudsiga ay ku tageen maxaa yeelay ixtiraan ixtiraamka xaqiiqiga ah istixbaarka xaqiiqiga ah wax la kari kara ma aha wax la yuwaad ma aha wax la keeni kara ma aha intaa waay saxaabada waxay sheegeen waxaa ku arkay macuud baa kusa asila subaxa macuud soo wajisa la yaqaan qar isoo sida la ajiyo qal mamcuur aktar wa kusar hadi wa waxa dafaan wa shay بعد حيوي ويسان شيخ عشر صاحب هذا مثل الشيخ معاه انت ما وحلا فقادة ما وعيش غبطة افضل اشياء افضل اشياء كان في شغلنا استقبال حقيقي استقبال قدسي قرن حقيقي قرن حقيقي قرن قدسي حلال لنا intaa waa isbaan aha loo keenay lamada horo dabata midkeed lamada hore bacd mutaahiriina lamada dambay kusaabsadeen mas istixdaar xaqiiqa maxaakama alxaqiiqi bani aadam dabeecadiisa waaga taatabiicu dabiicat lbashiriin aswaal maaha bal waxaa kaafiya istixdaar cufi maxaakama lcufiya kaafiya halaan الثالث رغم يصدح من النووي العصري وحياة رغم يصدحات رغم أفراد حياة القيام magaalo mmaho asaglaaam joogsashaga joognaan joog waa